tahay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira tahay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daagaryagarisirtiyey habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xog waraysa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo khamiis ay sii bixayso jimco ayaa soo gelayso taariikhdu waxa ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha sagaalaad ee sebtembar sannadda labada kun qodobada caawa barnaamijka xog aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qarax khasaare geystay oo fiidnimadii caawa lagu weeraray guri ciidamada macuisleyda ay ku leeyihiin magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle wararkii ugu dambeeya aan idiin soo gudbi doonaa qaraxaasi ku saabsan saaxiibayaal waxaa sidoo kale caawo barnaamijka ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey dagaal ciidamada dowladda ku dhex maray deegaanka ceel jaalle oo hoostaga degmada marko ee gobolka shabeellaha hoose xilli wararku ay sheegayeen in dagaalku uu dhex maray ciidamo ay kala wateen guddoomiyaha degmada marko iyo taliyaha ciidanka shalaambood haddaba waxaan eegi doonaa cidda dagaalka soo qaaday ee dagaalkaasi oo ku dhex maray deegaanka ceeljaale ciidamo ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda soomaaliya warkaasu sida loo sheegaa inuu ka bedelan yahaan u malaynaa madaxa istaafkiisa iyo taliyeeka meeshaan ka baxay hal shiray iskula jireen istaafyadooduna hal meelay isla joogan sida aan maqlay waxaan dareemayaa in banaanka looga wada yimi iyadoo ay socdaan guluf ka dhan ah al-shabaab oo inta badan gobollada dalka ay ka wadaan ciidamo deegaan ah oo kaashanaya kuwa xooga dalka ayaa taliska ciidanka xoogga dalka waxa uu sheegay in saldhig militari ay ka samaysanayaan degmada maxaas ee gobolka hiiraan halkaas oo lagu hoggaaminayo ciidamada macawiisleyda ah ee gobolka hiiraan ku sugan waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey ee sidoo kale howlgallada ka dhanka al-shabaab iyo abaabulka ka socda gobolka hiiraan sidoo kale waxaad barnaamij maqli doontaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya xildhibaanada labada aqal xildhibaano iskugu jira oo gaaray deegaana ka tirsan gobolka galgaduud iyadoo sidoo kale halkaasi ay ka socdaan gulub ka dhan ah al-shabaab oo ay wadaan dadka deegaanka wararkii ugu dambeeyey ee gobolada mudug iyo galgaduud iyo shabeelaha dhexe ku saabsan ayaa sidoo kale idiin soo gudbin doonaa qodobadaas iyo qodobadii kale nugu soo korr intaa barnaamijka aynu ku guda jirna ayaad maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kalamaan ee sidoo kale qayb ka ah barnaamijkeenna gabagabadana waxa aad ku maqli doontaan allow solasi bulshada soo keeyaynay sinjiga ka midahaysano waa qood kala soo lahay sariir lagu wadaa kamaan banaa dursan loo ahaw argaysaysaba wanaag cabdulla rooble keyse ayaa farsamaynaya waxaan ahay saciid cabdiraxmaan cali waa mar kale xog warays saxiib ow kula taliyo haye gurigaaga marka aad ka baxayso labada dhinac iska fiiri salaamo naqsumiyaad ula jeedaa gaarigaaga intaadan gelinna hoostiisa iska fiiri waa runta qadarna lama dhaafi karo dadaalkuna waa muhiim gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran hagaag ah, saaxiibayaal markale kulan wacan oo wanaagsan ayaa idin leenahay haddii aynu ku bilowno magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa ka dhacay qarax khasaare geestay qaraxaas oo lagu weeraray guri ay degan yihiin ciidamo macawisley ah oo ka yimiday galbeedka magaalada jowhar deegaana dhaca halkaas oo maalmihii lasoo dhaafay dagaal culus ay kula jireen ciidamadan kooxda al-shabaab waxaa ka dhashay qarxan khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ilaa iyo afar ruux ayaa la xaqiijiyay in qaraxa ay ku geeriyoodeen tira ka badan oo dhaawacyaha ayaa lasoo werinayaa sidoo kale qaraxa oo la sheegay in uu ahaa miino goobta la dhigay ama guriga ay degayihiin ciidamada macawiisleyda la dhigay ayaa sidoo kale warar ka duwan oo soo baxaya waxa ay sheegayaan in ruux isku soo xiray walxaha qarxa uu kusoo weeraray hooyiga ay ciidamada ay ka deganaayeen halkaasi waryaheena bashiir cali daahir ayaan wax ka weydiiyey xaalka guud ee goobta qarxu uu ka dhacay iyo wararkii ugu dambeeyey aada baad umahadsan tahay eh, magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha qarax miino ayaa ka dhacay caawa qodobadii haatan aan kasoo gudubnay qaraxaas ayaa waxa uu ahaa mid lala eegtay guri ay degnaayeen ciidamada macawisleyda Ah, kuwaasoo la sheegay in dhowaan ay kasoo galeen dhinaca galbeed ee gobolka dhexe deegaanada dhaca ah, al-shabaabna halkaas kula dagaalamayay marka waxaa la tilmaamay in qaraxaasi khasaaro dhimashadii dhaawac uu ka dhashay balse dadka deegaanka oo xiriiraan la sameeyey oo xaafada hantiwadaag uu qaraxa ka dhacay ee degmada jowhar waxay ii sheegeen ilaa iyo afar ku dhawaad ah, ciidamada deegaanka ee macawisleyda ay geeriyootay tiro kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo loo qaaday isbitaalada ku yaala gudaha magaalada jowhar khasaaraha ka dhashay marka laga soo tago dadka deegaanka inta ku xaqiijiyeen laamaha amnigu ma ka warbixin ilaa haatan laamaha amniga faahfaahin rasmi ah kama bixin balse marka uu qaraxa dhacay uu ka dhacay guri ku yaala xaafadda antiwadaag ee ciidamada deegaanka ee macawisliyada ay degan yihiin ayaa la maqlay rasaas aada u xoogan oo dadka ay si aada ah ugu kaageen oo ay dadka argagaxa ay gelisay shacabka degan afarta xaafadood ee magaalada jawar kuwaasoo ciidamada ammaanka markay goobta ay gaarayeen ay rasaas hore usii ridayeen taasina haatan laamaha amniga faahfaahin rasmi a ah bixin marka laga reebo howlgallo hadda ay ka wadaan xaafada hantiyadaha gaar ahaan qaybta shanaad oo qaxa ka dhacay oo dadka deegaanku maxay kuugu sheegeen qarxu nuuca uu ahaa marka laga soo tago inay kuu sheegeen tirada dhimashada ee afarta gaaraysa sidadoo warar kala duwan ayaa kasoo baxayo oon qaraxa haatan ciidamada deegaanka ee macalusliyada lala eegtay guriga ay degnaayeen xaafaddan juudaal gaar ahaan qaybta dadka qaar waxay sheegayaan in ruux ismiisaamiyey uu galay gudaha guriga ay degnaayeen ciidamada macalusliyada wararka qaarna waxay sheegayaan inay ahaa meelo hore loogu sii diyaariyey ayaga arkay guriga ay degnaayeen balse faahfaahin rasmi ah lagama hayo ee wararkaasi kala duwan ay soo baxayo mas-uuliyiinta maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo kan degmada jowharna xiriir aan la sameeyey ioma suurta gelin in qadka taleefonka aan ku haleelo balse eh, haatan gobaha caafimaad xiriir aan la sameeyey waxay sheegeen dhaawacyo la gaarsiiyey oo ciidamada eh, deegaanka oo si kooban ioma maxaqiijin oo dhaawacyada la gaarsiiyey xil ay ku weli jireen daweynta dhaawacyada qaraxa oo saameynta ku yeeshay ciidamada deegaanka ee macawisleyda ciidamada deegaanka guriga hore may u deganaayeen mise mid cusub ay markaan soo degeen ayuu ahaa wararka eh, waxa ay sheegayaan in ay maalmihii lasoo dhaafay ay ka yimideen deegaanada dhinaca galbeed ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamada macawisleyda oo halkaas al-shabaab ay kula dagaalamayeen goordhow ayay dadka deegaanka ii sheegeen inay soo degeen gurigaasi haatan waxaa haleelay qaraxaasi oo lala eegtay waxaa jiray siciyadoo galabta casriiqi waxaa sidoo kale xaafada antuulan qaybta shanaad ee hadda qaraxa uu ka dhacay goob lagu iibiyo xoolaha Eh, halkaasi ay eh, ciidamada ammaanka ay ku arkeen waxyaalaha qarxo oo lagu diyaariyay halkaasi kaasoo ciidamada ammaanka iyo kuwa atmis ay durbood ka warheleen halkaasna ay gaareen gooftana lagu qarxiyey balse waxaa haatan soo kordhay qaraxyada miinooyinka ee dhigayo xaafadaha magaalada jawhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle xaalka goobta uu qaraxu ka dhac waa sidee hadda xaalada goobta qaraxa ka dhacay waxaa gaaray ciidamada ammaanka ee magaalada jowhar haatanna howlgallo ayay ka wadaan magaalada jowharna dadka deganna waxay haatan e, ka habooleen goobihii ay ku caweynayeen xaalad adag ayay haatan ku jirtaa magaalada jowhar oo haatan ciidamada ammaanka ayaa gaafureeyayo muddooyinkii lasoo dhaafana waxaa soo kordhay qaraxyadan miino ee la dhigayo xaafadaha magaalada jowhar waxaana qaraxyadan goor sii horeysay ee eh, bilooyinka lasoo dhaafay ragigii xaafada horseed ee magaalada jowar kaasoo dhowr jeer lala ah eegtay ciidamada dowlada iyo kuwa admis oo ka howlgala magaalada jowhar wariyana bashiir cali daahir oo ku sugan magaalada jowhar oo nooga warbixinaya qarax sa waa daqiiqada uun ka hor ka dhacay magaalada jowhar kaas oo lagu weeraray guri ciidamada macawiisleey ah ay dhowaan soo degeen warar kala duwan ayaana kasoo baxaya qaraxaasi ka soo kordho waxaad ku maqli doontaan inta barnaamijka aynu ku guda jirno sidoo kale wararkeena xigana waad ku dhegaysan doontaan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodinku taal gadowyaysku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaisku maran waa hagaag saaxiibayaal xog waraysi ayaad degeysanaysaan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdishona waa uu idinkaga imaanaya markana haddii aynu eegno deegaanka ceel jaalle ee gobolka shabeellaha hoose waxaa is-risaaseyn ay ku dhex martay ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya waxaana dagaalkan ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ilaa lix ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyootay isla goobta waxaana jira sidoo kale tiro kale oo dhaawacyo ah oo soo gaaray ciidamadii halkaasi kuwada wada dagaalamay waxaa la sheegay markii hore oo warar soo baxaya ay sheegayeen in halkaasi ay isku dagaaleen ciidamo ay kala wateen gudoomiyaha degmada marko iyo taliyaha ciidanka deegaanka shalaanbood balse wararka ku saabsan in ay ciidamada ay kala wateen labadaasi mas-uul ayaa waxaa guddoomiyaha deegaanka shalaanbood uu ku tilmaamay warbin abuur ah balse dad kale oo kor ka yimiday ee weerarkan ka qayb qaateen marka weerarka u dhacayana ay shirsanaayeen taliyaha ciidanka deegaanka shalaanbood iyo guddoomiyaha degmada marka oo uu shir uga socday deegaanka ceel jaale waa nuur cusmaan raagi ayaa inooga warbixiyey gudoomiyaha degmada waa gudoomiyaha deegaanka shalaambood ah faahfaahintii ugu dambeeyey ee dagaalkaasi isagoo sidoo kale ku tilmaamo been abuur wararkaasi sheegayay in ciidamada ay labadaasi mas-uul kala wateen iyuu maanta ceel jaalle eh, taliyaha taliyaha daraawiishta ciidanka shalaambood degan iyo taliyaha ammaanduulaha ururka ururka lix iyo labaatanaad ururka lix iyo labaatanaad oo meeshaan joogaya waxay aadeen waxay kula ballansanaayen gudoomiyaha degmada haye siday noo sheegeen markay meesha isugu tageen oy gudoomiyihii degmada la kulmeen oy oy shir galeen intay shirayeena xabadu kusoo bilaaba haye xabad maxay ahayd marka xabaduun dadkii meesha waxaan isleeyahay siday hadda sheegayaan ama hadda wararka u badan yihiin xabadaas waxaa soo bilaabay dadkii awal meesha deganaay ama nabadsuguud ha sheegteen ama maliisiya ha waxay ahaayeen maaqaane eel jaalle ciidankii joogay un kollay qayb kamid a ayay waxay noo sheegeen inay xabad soo bilaabeen in dadkii meesha joogay oo guddoomiyihii iyo saraakiishii meesha ku shirayay iftaafyadoodii in qaarna dhinteen qaarna dhaawacmeen haddee sidaasay ahaayeen waa xabadal bilaabo meesha yimid anugu nuucaay ahaayeen maaqaan laakiin boqol kiiba sagaashan waxay ku dhaantaa ciidankii awal meesha hore usii deganaa inay ahaayeen dagaalkaasi khasaaraha ka dhashay noo sheegi kartaa khasaaraha meeshaas ka dhashay dhimashadu waxaa la ii sheegay inay ilaa shan gaare Eh, kuley horta saddex waan hubaaho milatariga iyo booliska nimanka saraakiisha istaafyadoodii ka dhinteen dhaawac iska fudud oo adiga eh, laba waa la ii sheegay oo milatariga iyo booliska saraakiisha la socday ah dhinaca kale waxaa la ii sheegay laba nimoo dhimashaa iyo nin dhaawaca ah, ama laba dhaawac waa la ii sheegay anugu hadda dadkaas dhintay nooca ay yihiin oo kale ma garanayo laakiin kulley sidaas khasaaru sidaasaa la iigu sheegay dad shacab oo hadda waxgaarana weli maanama waxaan ugu maqaala ahaa in guddoomiyaha degmada marka ciidan uu watay iyo taliyaha ciidanka shalaanbood ay halkaasi ku dagaalameen iyadoo uu shir socdo warkaasu warkaasu sida loo sheegaa inuu ka bedelan yahaan u malaynaa gudoomiyaha istaafkiisa iyo taliyaha meeshaan ka baxay hal shiray iskula jireen istaafyadooduna hal meelay isla joogan sida aan maqlay waxaan dareemayaa ama dadku sheegayaan in banaanka looga wada yimid oo dagaalkaasu dad ayaga banaanka uga wada yimid inuu hayo ceel jaalle hore usii jooga inay ahaayeen hadda deegaanka ceel jaalle xaaladiisa waa sidee deegaanka ceel jaalle hadda xaaladda inay degantaa la ii sheegay oon wax dhibo ah hadda ka taagnayn wixii maanta ka dhacay maan hadda wax kaloo ka taagan ma maqalo laakiin eh, hadee mar hadii meel dagaal ka dhaco dadkii dagaalka bilaabana ay joogaan cid wax ka qabatayna aan la aragaan xoogaa kalsoonida iska xunmaana hadda wax ka socda ma aanamada ciidamada dagaalamay ma kuwa dawladda ama waa ciidanka deegaanka ee halkaasi ku sugnaa aniga ma kala saari karo waxay ahaayeen laakiin ciidanka caalkaa la joogaahi kuwa eh, dawladda ka tirsan oo mushaar qaatana waa leeyihiin kuwa iska maliisiyaahoo meela ka soo kala baxayna way leeyihiin oo way joogaan anigu laakiin kuwa xabadda bilaabay nooca ay yihiin ma garanayo kollayse warku wuxuu u badan yahay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal warku wuxuu u badan yahay gudoomiyaha staafkiisii iyo saraakiisha la shirayda istaafkoodii oo isla jooga in banaanka xabadda uga wada timid ay warku u badan yahay dadka xabadda bilaabay ama dagaalka soo qaadan ay yihiin dadkii hore meesha usii jooga ama miliisi ha aadeen ama ciidan dawladeed ha aadeen waxay rabaan ha dadkii hore usii joogay inay yihiin ay u badanta anuma kala saari kara laakiin haddii maamulka aad tihiin maxaad samaysaan kadib dhacdada waxaan samaynoo kale ma naqaan anagu waxaan samaynaa waxaa laga arkaa inaan ka shaqaynay in eh, meesha joogo in laysoo kala badbaadaan oo wixii dhintana la qaado wixii dhaawacmana la qaado wax kaloo haddii aan samayn karnaa maba jiraan annaga ciidanka weerarka soo qaaday yay hoostagayeen ma gara karo ciday hoostagayaanoo hadee maba maba ma kala garan kara anugu ilaa meesha ciidan oo nabad sugid ka tirsan oo oo nabad sugidda ka tirsan oo taliyadahuna waxbaa ka joogay ciidan miliisiyaahoo meela kasoo kala fakado ama wixii ilatiriya lagu soo tababaray qaybo kamid a ah ha noqdeen ama meelo kale wax lagu soo tababara ha noqdeen waxyaabo badanoo meela kasoo tegtegaya meesha laga sheegaa aniga marka ma kala saari waana wax isku haday rabaan isku wada beele hadday rabaanna eh, meela ka kala yimid ama qaarna wa ma kala saari karo laakiin meesha way isla wada joogaan iyagoo qaarna nabad sugid qaarna maliisiya beeleed yihiin meesha wada joogaan ma kala saari kara anigu marka deegaanka ceel jaalle iyo deegaanada ku dhadhow waxaa kusoo laabtay dagaalada udhexeeya ciidamada dowladda iyo ciidamo aan markaasi ka tirsanan kuwa maamulka oo halkaas ku sugan maxaa soo celceliyay dagaaladaasi waxaa soo celcelinayaa de mar hadii mar hadii mar hadii mar haddii eh, dawladnimada tabarteedu yar tahay hadii dawladnima haddii marba dawladdu ay tabarteedu yar tahay oo waxqabadka dawladdu ou daciif yahay oo bahash oo hadee dawladiina ay dawlad dagaal ku furan yaha tahay hadeer xoog kaleba markii horeba wax waxoogaasi ka ahaayeen hadday haddana dagaal ku furan oo dawladii dhameedba dagaal ku jirto dhib kuwaas soo laablaabanaya dadka hubkiina lagama dhigin dawladuna hadee meel walba wax walba kama qaban karto dadku qoryahana way haystaan shacabna iyagoo qorya waa haystaan ayagiy oo aan cid xukun ka laarig qoryo haystaan carada joogaan waxyaabaha soo celcelinaya waxaa weeye howrooyinka carada ka jira qayb kamida waay nuur cusmaan geedi waa nuur cusmaan raagi aan idhaahdayay raali ahada dhegeystayaal oo ah guddoomiyaha shalaambood ayuu ahaa waryaheena farxaan maxamed xuseen ayuu waramayay gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran garyagarisirtiyey gelingelin ka daran hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti haboon ayaad leenahay haddii aynu eegnana markan taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo saraakiil hogaaminaya ayaa waxa ay gaareen deegaana ka tirsan gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya waxaa taliyaha ciidanka xoogga dalka halkaasi kusoo dhaweeyey saraakiil ciidan waxaana kulamo ula qaatay saacadihii lasoo dhaafay halkaasi isagoo kula shirsanaa ciidamada xooga dalka saraakiisha hogaamisa ee ku sugan deegaana ka tirsan gobolka hiiraan waxa uu sheegay taliyaha ciidanka xooga dalka inuu u qaadayo dadka deegaanka ee loo yaqaano macawiisleyda inay heli doonaan sanad ciidan waxaa sidoo kale uu ballanqaadi uu ugu sameeyey in saldhig ciidan ay ku yeelan doonaan degmada maxaas ee gobolka hiiraan halkaas oo laga hogaamin doono howlgalka ka dhanka al-shabaab ciidamada macawiisleydana halkaasi laga hagi doono waxaa ballanqaadyada uu u sameeyey sidoo kale qeyb ka ahaa in dhaawacyada soo gaara ciidamada deegaanka si deg deg ah loogu soo qaadi doono caasimadda muqdisho ibraahim sheekh muxudiin waa kan salaan waxaa sharaf ah maanta Ah, anigoo ku hadlaya magaca ciidanka xoogga dalka in maanta aan soo hor istaago ciidan iyo saraakiil intaan la eg oo u diyaarsan oo u diyaarsan la dagaalanka khawaarijta oo maanta tira ahaan iyo taya ahaanba ay ka muuqato hortayda ka muuqda waxaan leeyahay taariikhay leedahay dagaalkii lala galay khawaarijtu taariikhuu leeyahay taariikhdana qaybta ay ku leeyihiin dadkan i hortaagan ama dhallinyaradan maanta hortayda joogta iyo kuwo badan oo dhintayba waa waa waa wax la ogyahay waa waxaa keliya oo maanta laysku hadlaynaayo haddii la yidhaha khawaarija lala dagaalamo waad leedihiin walaalo badan heelo badan dad badan oo sidiinoo kala ah oo aan maanta u diyaarsanayn sidaad u diyaarsantihiin taasina waxay noqdaan doontaa mudnaan aad ku yeelatiin maalinta ay dhammaato waxaanu socon maayaan waa dhammaanayaan shabaab iyo howliis waa dhammaan doonaan marka ay dhammaataan tilmaanta iyo abaalmarinteeda waxaan hubaa in ay qaadan doonaan dhallinyarada hortayda fadhida waxaan dhacday ayaan dhaweyd ayaan waxaan u xiray tababar meesha la yiraahdo ballidogle ciidan danab oo shan boqola ah. waxaa laygaga soo dhex baxshay wiil yar oo siddeediyo toban jira ah. wiilkaas siddeediyo toban jirka ah waxaa la yidhi ninkan ma arkaysa ahaa waxa uu la dhashay xasan tuure qoragana waxuu u qaatay inuu ka aarguto eh, nimankii eh, khawaarijta ee ku jiray dagaalka walaalkiisa xaqiiqadii maalintaas indhayga biyaa ka yimid yarku intuu la egyahay jaamacad qabyo u ahayd ka soo baxay marka dadka ay sidaas uga go'an tahay inuu la dagaalamaan khawaarijta waa nimankan waxaan idinkaga mahad celinaa marka waxqabadkaas oo aad hore u soo qabateen welina aan u arko inaad u diyaarsan tihiin sidiinoo kalena weli anigu waa soo wareegay in badanaan soo dhex wareegay ma arag xaqiiqdii ma arag dad u diyaarsan sidaad u diyaarsan tihiin waxaan rajaynaynaa annaguna haddaan nahay ka ciidanka xoogga dalka waxaa halkan maanta shirkan ana idinkaga soo eh, wadaa salaanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya eh, runtii inta aad isku aragteen madaxdii halkan kula kulmay madaxda halkan kula kulmay markii uu madaxda la kulmayna runtii kala kulmay soo dhoweyn iyo maalmo kooban weliba is-afgarad haddana waxaan rajaynaynaa tilmaamihiisii waayo waxa aan wadno howlgallada aan rabno inaan khawaarijta kula dagaalno waa tilmaamihii madaxweynaha waxaad ogtihiin madaxweynuhu waxuu jiqda ku jiraa muddo bil bar ah oo uu diiday inuu xafiis tago inuu meel kala tago ninkii maanta ka qaada dhulka marka waxaan hubaa inuusan dad ula mid noqonayn waxaan hubaa inuu mataqaanaa tilmaan gaara ugu noqon doonaan waxaan rabaa marka arrintaasi iyadoon la idiin sheegayn in ayay idinku taagan tahay saasna uu mataqaanaa ad noqon doontaan waxaa labaysa waxaan rabaa marka dowladdu waxaa awooddeeda si gaar ah waxaan ballan qaadaynaa wixii dhaawac ah inaysan hadday maalin dhaawacmaan aysan habeenkii ku oyan meesha oo laga qaado lala gaado dhakhtar sidoo kale inaan qoraygaa rasaas loo weynna ilaahay mataqaanaa waa ka rajaynaynaa mana dhacayso sidoo kale wixii waa ognahay sida uu sheegay walaalkii sambolsh uu sheegay xildhibaankayga uu sheegay waxawaaye laba caloolood ayaa ugu daran abaalgudkii wakhtigiisii hadda maaha waa laysu gudi doonaa abaal laakiin waxaa maanta la rabo waxay tahay war qorgaan rasaas ku shub calooshaana ku shub badar ku shub inay tahay wax meel laga aado aan lahayn inay tahay xaqiiqadii waana garabkiinaan la taagannahay insha allahu tacaala waa soo degi doonnaa maxaasaan ka dhigan doonnaa saldhig aan ka soo dhigan doonnaa wax alla wixii awoodda dowladdu ay tahay na waa wax jeebkiina ku jira wax meel idinka jira maaha idinkoo taliyii qaybtuna uu joogo eh, sidoo kale aaga kale oo aan ahayn moqokori na way jiraan iyadana insha allahu saasoo kale ayaanu mataqaanaa u tegi doonaa haddii ay mataqaanaa eh, loo diyaargaroobo oo dadka u diyaargaroobaan waxaan ku kalsoonahay saraakiisha idin hor joogta ee maanta hogaamiyayaasha idin ah ayaan waxaan ku kalsoonahay inay kaalinta ay ku leeyihiin ay qaadan doonaan dadka aad moodo inay aysan kaalintiina qaadanna waxaa weeye shabaab shabaab ninka la yidhaahdo sida uu sheegay sambalulshe cid gaara iyo meel gaara cid gaara iyo meel gaara ma jiro maanta hadduu kaa maqan yahay cid kaleu ku maqan yahay haddii ciddaasi ay la dagaashay haddaysan la dagaalamin cadaawadda uu qabo mar walba waa sideedii dalkan saan looma deganayn waa ognahay markii uu isagu joogo shabaab saan looma deganayn dadku nabadgelyo iyo nolol way heleen haddii dawladnima shaqayso oo shabaabka dalka laga saarana intaa ka badan waa hubaa inaan helayno qoraxa la taagan yahay meeshu waa qorax waxaan mar labaad iyo mar kaleba u mahad celina dadka ama ciidanka ama nimanka macaawisley ee maanta halkaas u fadhiya qoraxda adarkaysa u taagan iyagoo dadkoodii iyo eelkoodii uga tala qaadanaya inay maanta qoraxda sidaas u fadhiyaan waxaan idinkaga mahad celinaa mar labaad iyo mar saddexaadba tallaabadaas iyo waxgalkaas iyo adkaysigaas iyo dulqaadkaasba waxaan rajaynaynaa wixii dhimanna waa isula joognaa ragga hogaamiyeyaasha ah ee meesha xildhibaanka iyo saraakiishaba waxaan leeyahay iyagana sidoo kale ayaan ugu mahad celinaynaa insha allaahu maalinaan maanta ahayn iyo nimankan yaree meesha ku jiro wakhtigooduba dhammaaday maanta afarta gees laga wada hayo kaalinti xawaadlo unbaa ka maqan moogiye nimankaanu meesha meelay xoogay kusii joogaan iyo dadnimo ay kusii joogaan malaha kaalinta xawaadle maanta haddii intaanu dhaqaaqdo iyo in badanoo kaleon ogahay waa maalin cadayska tegayaan waalo waxay aaminsan yihiin waxay aaminsan yihiin xawaadla dagaal kuma jiro xawaadla dagaal ku jira ayaa wax badan wax badan bedelaysa waana mahadsantihiin waxaan idin leeyahay intaan ka badan soo noqon doonnaa qoraxaa la fadhiyaa dabayl iyo qoraxaa jirta aad aad u mahadsantihiin waxaan idin leeyahay soomaaliya ha noolaato cadowga allaha jebiyo khawaarijta allaha jebiyo waxa waaye waxaan ugu daraynaa ushana waa ugu daraynaa afka keliya ka dhihi mayna waa salaamati sala taliyaha ciidanka xooga dalka jenaraal ibraahim sheekh muxudiin ayuu ahaa oo ku sugan deegaanada gobolka hiiraan halkaas oo markaa uu kula hadlayay ciidamo deegaan ah isagoo u ballan qaaday ballanqaadiyo markaa in ay heli doonaan dagaalka markuu bilowdo iyo ka horba gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran waxaa qoraysa aad maqlaysaan qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeenna ayaana isla sii gaarayna saaxiibayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe ah federaal inaa adeeray adigana adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaanay waxaa la yidhi qof kastoo jeclaayow shabaab waa jaqaafiyey jidkii wuxuu hayaa geeridoo jiiday nacabkiiye cadowgii jirrabay maatidoo nala ku jaanjaamay jarta nimankii soo waaridoo jiilalka u baaqay jirrigii ilmaha duufsado nugu jihaad hororkii junuudii oo isbaday jayshashkiiyo xoogga jameecadii habaarku u dhocon jeedi kari weynay waxdhan baan jalleecnoo baryaha jooga aan niriye juuqintiioo markay qoonsadeen jamacda waanwaanta jarriidkiioo afka laga tumo jaasadood hele jigraa lagu xasuuqiyo jibin u moodeene jugta bayrakhtaar iyo madfucu jiirta kala saafiye jallaadkiioo raggii been fasiray jaamic iyo diinta jac markaan haddii lagu dayoon jadalka u taagno jawaab qura ma soo celin karaan juuqna waa gabaye mid jannagay mid jiisobay iyo jaal mid lagu haayo iyo jiib mid lagu baacsadoo jixinjix loo diiday jirka mid ay ka looshiyo rasaas jeyniga iyo lowga iyo qaar jufsii noqon raba juuc la dhagabeelay jalfi iyo meelaha dhigoo janaxya duugduuga dhagarqaba jinheriya u sidoo jaqanti weelkeeda iyo koox wadka u jallanayo janf faxyaa haraye mar hadday jinkaa iyo noqdeen jaabo kala yaacday allaylahe jar baa noo curtoo jaas walba u da'aye jeefaaf iyo haddii uusan helin jaanis garan waagu ama aan jid iyo loo bannayn jiha kaluu buurto jembiyada haddii laga maron janab ku soo oodno jabtar weeye naga soo xirmiyo jiiq albaab yiri nabe jabtar weeye naga soo xirmiyo jiiq albaab yiri eh. warkalemaana yarkii fogaan eeg ahaa wh noolayaykaas wararta xagw ka dhac ma taariibe waredhahay waa waalantiina fogaan maaleeg waa ardaye ma waxbarashuu ku maqnaa war weligiin kala maalay warka waa dhabjisaan sidaad waalan bogaana eeg fartiin buu yidhi halayga gaarsiiye ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaankaba wuxuu yidhi ciidanku markay magaalo qabtaan oo khawaarijtu ka yaacdo waxbayay magaalada uga harine kuna sugin inay qaraxyo kula soo laabtaan cadow jabay waa laysraaciyaa yaysan kaba harine ciribta ciribta haw saareen cadow cararayaan laga hari miyuu yidhi hay jabinnin cadowga iga soo horjeedi allahayow war miyay yidhaahdeen warwaaqlow gooja cadda lagama hadlin war adeero maxaad noogu xasuusisay warba war ma haysaanin heesa sii wasiirey magacawday wasiira kalena hadda booqashay ugu tageen aryaa bashiiroo war ma hayside xamse siciid xamse oo baraawe ka soo jeeda aa wasiirada laascaanoo tegay ka mida wuxuuna yidhi aniga abkoowgay inta ka hor gabar heer laascaanood ahaan meeshaan ku guursadee maxaa i maleeyoo siin hayaay waar xamsena ma yimi war kalemaane war ma haysaane intaan carte xasuusan iyo intaanba joogin wacdarihii tiyaatarka ka dhacay ha ka barteen cabdiqaasin ninkii dhashane war hantidhowruu wuxuu yidhi eh. xilligii cabdiqaasin aan garaadsaday warwarkaa naga dhex tiyaatarka waxaa lagu soo bandhigay filin hal saaca oo taarikhdii carta ka hadlaya madaxda jabuuti iyo madaxdii soomaaliyana way isugu yimaadeen walaalahayo walaalahayo kuwan wada dhalanayo wada igu furan banaan waraaban keli u ahay wanaagiinan jeclahay leeray warmadayo waxaa taa ka darnaydoo ilaa maanta taagan saaki iyo ilaa dagaashan iyo kowdii hadba waxaad ku sugan tahay waan kula socdaa waan kula socdaa marna kama seexan kama seexan soomaali weyne aryadhaha maanay jabuuti aad uma taqaaniinaan u filaahe fanaanka weyne cabdinuur allaalaha idinsoo salaamoo yidhi xerta kalamaan soomaali oo dhanay matelaan war cabdullow jabuuti seenaan u aqoonay ismaaciil cumar geelaaba madax madaxweyne ka ahe war cabdinuur allaale waxaan ku xusuustaa jacayl lama moosi karo sidii mayaygu daa muraad buu kugu dilaa midiya dhiig luu sitaa calbowlaha kaa marshaa micidaa loo dhintaa masiibadu way jirtaa war abdinuur allaale waa nin caano ummadoo dhan wada taqaane anugu waxaan ugu jeclahay heesihiisa gabadhiyaan rabeenu riyaaqayo ma markii aan lahaa gaajada ku reeb roobkii daa'iyo ramaskii baxiyo marayskii gugayaduna rasatay warbow cabdululaalaala garan maysaaniine walwaaleyoyhoy war maheynaa laga washoohida weye markulaa xaggee joogteen aryaadhaha tiyaatarkan hadda aad sheegaysiinoo ka qaadi jira cabdinuurna waxba ka garamaysiine maxay dantu ciisha wiilo dulqaad eh. iyo deeq lahaayo eh. dadkuna doqon moodayaan warwar ma haysaana cabdinuur allaale bil kadibuu muqdisho imaanayaa golaha murtida iyo wacyigelintuuna bandhig ku samay doona caleemo qoyan iyo sacab iyo mashxaradna waa lagu soo dhowayn doonaa waana kii hore u yidhi eh. dadka hayska weynayn inad keli waxgara tahay haiska dhigin walaale waan walla weynay tiyaatarka somalilan ma lagu macsuumi war cabdiqaasin madaxweyne carta lagu doortay buu ahaaye badda uu hadda jeediyey wuxuu yidhi dowladdu dadaalka ay wada waa feecan yahay ciidanka soomaaliya ee dalka xoraynayana waa u hambalyaynayaa qof kastoo damiir loo soomaaliya yihina waa inuu garab istaago wiilashana waxaan u sheegayaa dhiigga muslimku idinma banaana waxaad dili karteenna waa disheen isdaba qabtoo dadkiinna iyo dowladdiinna la hadla war cabdiqaasin warkaas madaxweynayaashii hore ma la qabaan war haanasmaylagobayaan daahareed yaha ka hadalohayaana ah war madaxweyne shariif wuxuu yidhi ciidankii dhinta hala baaro umuukuwa noolla muxuu yidhi hala yeelo war madaxweyne farmaajo sana halganku socduu yidhi waarjeetaasu waa aakhiray xaggee baad naga xigtaa waar warkaa naga dhex barnaamijka tiyaatarka lagu soo bandhigay waxaa loogu magac daray dib u curashadii dowladnimada soomaaliya waxaana isloogan looga dhigay sidii geel low canshe xasan ceel uga saar calool nibiraad ka soo celise ismaaciil cumar geeleecaan war ismaaciil wuxuu ka caynshay dad soomaaliyaoo la yaqaanoo kursiga ku diranay ahaayeen kuwacaasna maanta la dirirayo nuucooda iyo waxa ay rabaan iyo meeshay ka socdaan midna lama yaqaan culimmaduna waxay yidhaahdeen sida diintu sheegtay waa dadka bini'aadamka ugu sharta badan aryaadhaha kuwaas hadda xaalkooru waa xun yaho samigay cabdulla waxa uu yidhi how haddii la kala haatiyey haybhayb u soo habaar wacdeen haddii la kala haatiyey haybhayb u soo dhacdeenwarkalamaanay war ma haysiine xaafadda soomaalidu degan tahay magaalada nairobi ee islii markii qabyaalada soomaalidu ku badata amara ka soo baxay waxaana layidhi calamada qabaa'ilka ee waayahan xaafaddaa ku soo batay waa mamnuuc laguma gadi karo lagumana soo bandhigi karo lagumana xusi karo oo kaali calanka koonfur galbeed iritaymakaraarisdkoramiya calanka dowlada buntland cidtaabankadhama jidho haye ma galmudugaa loo dan leeyahay waa somalilan safaarad bay ku leedaho cid u diidi kartaana ma jirto war jubbaland iyo sayd axmed madoobe kenya waa laga ogolyahay hayahe hirshabeel waxaa ka iftiimay mugga war waxaad leeyihin raagaysaan wixii loo mamnuucay weeye eh. xildhibaanka laga soo doorta degmada kaamakuunji xaafadda islii ka tirsan tahay eh. oo hadle wuxuu yidhi eh. culummadii iyo odayaashii dhaqanka iyo ganacsatadii soomaaliyeed dhammaantood waa kulanay waana wada hadalna kulligoodna waxay ka soo dacwoodeen oo ka cabanayeen qabyaaladii soomaaliya aafayday oo looga daba keenay kenya oo jufo kasta ama qabiil kasta calan gaara samaystay oo habeenba huteel lagu soo bandhigayo sidaa darteed waxaan ku aaminay kenya kenyana kala hadalnay eh. maanta kadib calanka soomaaliya baahna inaan calan kale lagu karin kenya warbawlka garaadka hadduu taabto eh. waxda garad dagaalku odhanhaya war bashiiruu meeshaan ka hadlayaa waa nairobi eh. gooja cadde maaha waar miyana ixtiraafeen barorto ergegikuwian kenya goraday madiidan koonfur galbeed madiimaelika jiraan ya go'aamadu heroweng maaha aryadhahana daalina war ma haysiina anaa war idiin haaye maraykanku mug kalow lacag dulsha ka saara qawaariij qarsooneed oon la ogeyn mid waxaa la yidhaa cabduqaadir maxamed cabduqaadir qaadir ikramana waa loo yaqaanay dhaheen anaa ogo intaba wax kama jiraanoo mid kale u leeyahe kan lamaadna yaasiinkil waa la yidhaahaa la yidhi ninkii soo sheegana kiiba saddex malyanaa laga sii gacanta laga saarahaa la yidhi war cabdulla warmaya sida hogaamiyaha al-shabaab ninkii soo arka waxaa la yidhi toban milyan oo dollaraa la siinaya hayehe farxaanoo ma taqaanaahe meehow jooga aan lacagta doonanne war cabdulla farxaan toban milyan ma qaadi kara culayskaa ku rarin taasi dowladda bay anfacaysaa buu ciidanka siiya lacagta waxaan kaa hubaa ciidanka haddii lacagtaas farisiyaena hore kasoo qaban lahaayeene laakiin maraykanku inay nimanku ayaan sii joogaanu rabaa war cali hadda kahor dagaalka shabaab dadka kugu hubaabinaya wuxuu yidhi maxaad ka iska ma wada laydido war kalemaanay war ma isiine somalilan waxay dhaheen shabaab wuxuu soo galay buuraha sanaag iyo togdheer war milxana way gubatay malaha shabaab baa u dhowaaday warba baryahan o dhan bay gubahayeen horta milxa waa tii layidhi baa laga qodaaye maxaa hal mar wada gubay magaalada dhan miyaa lagu diriray war nimanku meeshii qoyaan ku jira waa ogyihiin yaa horta u soo sahmiya naw aan qaranka somalilan waa kaa ildheer warbowa deegaanka annaga maamulo shabaabna ma joogo aryaa bashiir dheerow haddaad ma asmaamushin waa laydin soo aadaa la yidhi ayaa maahan ma aragteen amiir shabaabo horda ayaa maahan ma aragteen amiir shabaabo horda fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkii xog waraysiood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla rooble keyse ayaa farsameynaya intuu barnaamijka hawada ku jiray intaa barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgeliyo dheer wiilkana soomaalini gobtuna siliway mataa hadaase xariimate abaartuna waa sunnee hadduu jiro saban xumaad waxaa xiga beri samaad sagsaaguna waa dhammaan buuraha surabaa u dheer goobtuna silic way martaa haddana saxariimate abaartuna waa sunnee hadduu jiro sabal xumaan waxaa xiga beri samaan sagsaaguna waa dhammaan gaaloolsamadaa jiro salkuna warhorsanyey ayaan saba kula dhasho habkayguma suuli karo samada calankaa kula ayaasan ka taagi faray adkay soo samir lahaw bilaha soonka ibaray gaalool samadaa jiro salkuna u ayaan saba kula dhasho codkayguma suuli karo samada alanka kula dhaama ayaasan ka taagi faray adkay soo sami lahaw ilaah soo kaaci baray daruuraha sixirka iyo intan saxalkani dul iman samaaluhu wuxuu ahaa noflaamadoguusan meer sadadka faraaruqiyo intaasoo sooco furan safii cudud wuu lahaa cadaawo kagaasisaa daruuraha sixirka iyo tasaxalkani dul iman soomaaligu wuxuu ahaa naflaamada ugu sanbeera sadada tafaraharuqiyo intaasoo soo cufin safiy cudud buu lahaa cadaa uu kagaasisaan allow soolasii bulshada soo keeyaynay sinjiga ka mid ahaysano waaqood kala soori lahayd sariir lagu wadaa gamcaan danaa tursan loo ahow hargaysaysaba wanaag sirada baxanoo ahow allow sala siiya bulshada sokeeya inay sinjiga kamidaysano boqood kala soo mahayn saarir lagu wada gamaay banaadisarroo ahow hargaysa isaba wanaag sidaa baxaynu ahow waxaa xalalay sawiray geligoo nabad saadayo areere dadkahoo kuladay waxay sugayeena ah helay buuraa suurad baawdhe aankana soomaalinimo gobtuna sidhic way martaa haddana saxaniiruma tiro waxaa xalay ii sawiray gaygoo nabad iyo sareeda dadkoo kuladay waxay sugayeen buuraa surad baa u dheer halkana soomaalinimo gobtuna silicway martaa danas xariima tiro waxaa xale lay sawiray geygoo nabad saadayo dadkoo kuladay waxay sugayeen helay buuraa surbaa u dheer hanka soomaalinimo gobtoa martaa hadana saxari martiro